alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamed wcala ali muxamed wasalama تسليما kasiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii mukhtasar ibnu abi jamra ayaynu ku soo jiray waxaynu joognaa xadiiska boqol iyo toddobaatan can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam yaati ashaytaanu axadakum fayaqulu man khalaqa kada man khalaqa kada rasuulku wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam shaydaankaa u imanaya midkiin yacni mu'miniinta mid ka miduu u imanaya fayaquulu wuxuu odhanayaa man khalaqa kada yaa abuuray shaygaas yacni waxaa yaa abuuray man khalaqa kada yani laba goor buu ku celinayaa yaa abuuray waxaas yaa abuuray xataa yaquula ilaa uu ka yidhaahdo shaydaanku man khalaqa rabbak yaa abuuray rabbiga fa idaa balagahu nebigu wuxuu idhi calayhi asalaatu wasalaam hadduu gaadho shaytaanku halkaas balaqa faacilkeedu wuxuu noqonayaa shaytaanka damiirka haaduna wuxuu u noqonayaa qowlkaas man khalaqa kada falyastacid billaah allaha magan galo oo ha yidhaahdo acuudu billaahi min alshaytaani alrajiim ilaahay baan ka magan galay sharka shaydaanka waliyantahi ha ka hadho oo ha ka reebtoonaado oo halkaa ha ku joojiyo xadiidkan eh, bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey waxaanu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam shaydaanka iyo waswasadiisu siday u daran tahay iyo khawaatirta faasidka ah ee xun ee qofka ku soo tuurayaa siday u daran tahay shaydaanku wuxuu doonayaa geed dheer iyo geed gaabanba wuxuu u korayaa siduu qofka u lumin lahaa oo dariiqa xaqa uga kaxayn lahaa marka waswasadiisa waswaaska uu qalbiga ku soo ridayo ee qalbiga ku soo dhacaya ee uu qofka kula xanshaashaqayo qalbigiisana ku soo tuurayo waxay noqonaysaa midaan istaagayn ilama iyo qofka naftu ka baxdo yacni qofku waa wuxuu kula jiraa shaytaankii shaytaankiibu mar walba dagaal kula jiraa shaytaankuna dagaalkaa kama caajisaayo waa alcaduwu laduud cadow mahadha a ah weeye cadaawaddiisuna aad iyo aad u darantay cadaawaddiisu guun tahay tan iyo aadam markii la abuuray bay cadaawaddiisu soo jirtay waana waayo arag qofkana marnaba ma daynaayo marnaba ma daynaayo hadduu waxa weeye qofkii kaxaysto oo dee markaa ciidankiisa uu ka mid noqdo dee markaa waxa weeye wuxuu ka mid noqday waa min junuudi ibliis ciidamadii ibliis buu markaa ka mid yahay isaga qudhisaaba markaa shaytaan noqday hadduu laakiin ruuxaasi markaa uu iimaan ku sugnaado wuxuu doonayaa cibaadadii inuu ka kharibo ka waswaasiyo wuxuu doonayaa caqiidadii inuu hufiyo oo lumiyo ayuu doonayaa su-aaluhu weydiinaya ku soo tuuraya qalbigiisa waxaa ka mid a qalbiguna waa isgedgedi badan yahay alqalbu ashaddu taqalluban min alqidri ida istajmacat khalayaanaha waa ka xadiiska ay ku soo aroortay qalbigu waa ka gedgadoon badan yahay dherigu markuu karkiisa kulansado oo si fiican u karaayo qalbigu siduu u gadgadoomayaa ka badan marka qalbigaa wuxuu ku soo tuurayaa shaygan yaa abuuray adiga yaa ku abuuray aabbaha yaa abuuray hooyadaa yaa abuuray dhulka yaa abuuray cirka yaa abuuray yacni waxaweye siduu marba su-aashaa ku weydiinayo ayuu marka dambe wuxuu odhanayaa markuu qofku u jawaabo u yidhaha allah baa abuuray allah baa abuuray allah baa abuuray allah baa abuuray ayuu hi allah abuuray ya su-aasha caynkaasuu qalbiga kusoo geliyey nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay dawadii buu sheegay maxaa lagu dawaynayaa wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kow marka ugu horraysa waa inuu qofku waxaa joojiyaayoo daaqadaa ah xidhaa oo qalbiga waxaa ka leexiyaa labaadka waa inuu allah magan galaa oo sharka shaydaanka ka magan galaa o acuudu billaahi min ashaytaani alrajiim intuu waxaa iska xidho ha yidhaahdo allah baan magan galoo sharka shaydaanka ka magan galay mar saddexaadka xadiis kale waxaa ku soo aroortay waliyaqul aamantu billaah ha yidhaahdo allah baan rumeeyey allaah ayaan rumeeyey ha yidhaahdo marka khawaatirtii faasidkaa intuu joojiyo oo qalbigii waxaa ka xidho oo ka leexiyo ila daaqadda waxa xuni kaaga soo gelayaan waa layska xidhaa haddii daaqad iminka marka ay kuu furan tahay oo qarmuun kaaga soo gelaya daaqadda ya siyaalahaad iskaga daafacaysa waxaa ka mid a ah daaqadda horta inaad xidho marka daaqadda waxaas kaaga imanaya marka hore xidh mar labaadka riwaayo xadiiska axaadiistan ka mida waxay ku soo aroortay walyatful can yasaari xaggiisa bidixna ha tufo shaytaankana allah ha ka magan galo xadiiskanba waa inoo sheegaya allah ha magan galo oo shaytaanka sharkiisa ha ka magan galo walyaquul aamantu billah aamantu billahna ha yidhahdo dawada uu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam waa dawo naafica wey khawaatirtii faasidkaaydna sidaas buu ruuxu isaga daafacaya ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen laba nooc weeyaanoo ruuxna khawaatir ku soo dhacay weeye oo aan markaa waxaweeye shubha weyn ku hayno laakiin waxaa qalbigun saa ugu soo dhacayee aan ku sugnaan ah kaas sidaasuu samaynaya ruuxna shubhay ku samaysa ruuxay shubhada ku samaysay xoogaa ay ishkaal gelisay arrinkaasi xoogaa ku istiqraartay ee shubhaadkaasi ay galeen waa inuu markaa gartaa caqlan in markaa su'aashani ay tahay su'aal isburinays aan suuragal ahay oo allaahi makhluuqaad kaba abuuray in la yidhahdo isagaa la abuuray ma dhici karto waa su'aal mutanaaqid waa su'aal isburinayso horteeda iyo dabadeedu iska hor imanayso waayo waxaynu garanaynaa ka makhluuqaadka abuuray inaanu isagu makhluuqaadka la mid ahayn hadduu makhluuqaadka la mid ahaan lahaa ma abuuri kareen oo ma dhici karteen inuu abuuraa marka cidda makhluuqaadkan abuurtay waa inay tahay cid ka duwan qaanuunka makhluuqaadka ku saabsanna kuma rumoobayo masalan haddii albaabka la garaaco oo lagu yidhaahdo man taraqa albaab albaabkayaa garaacay markaasaa ti altaariq shakhsigii garaacayay baa garaacay markaasaa tidhi waman taraqa taariq oo ka albaabka garaacaynaya garaacay isaga cidima garaacay isagu isagaa wax garaacay isagu albaabka waa ka duwan yahay albaabkii lama nooc ah waxaa masalan uu yidhi man khabaza alkhubza roodhida yaa sameeyey markaasaa lagu yihi alkhabaaz markaasaa tii waman khabaza alkhabaaz yacani yaa markaa yaa roodhiyeye roodhida markii lagu yidhi waxaa tii markaa kii roodhida samayn jiraa dee roobeeyey waman khabasa alkhabbaas oo ka roodhida markaa sameeyana isagana ayaa roodhiyey dee isaga lama roodhiyey isagu roodhi maaha yacnii lama mid aha ashyaadu waxa weeye waa kala duwan yihiin alsababu alawal haddii lagu yidhaahdo markaas shayga sababta koowaad ee hore haddii la isweydiiyo dee sababta hore yaa markaa isagana sababay laguma odhanayo musabab imka haddii la helo shay la sababay waxaad is weydiinaysaa sababtiisu waa maxay yani man sababu ama maa sababu sababtiisu maxay tahay markaasaa sababtii sheegta asabab alawal baa lagu weydiiyey asabab alawal marka la sheego sababta markaa ugu horreysayna yaa iyadana u sabab ahaa lama odhan karo waayo hadday sabab kale sii leedahay awal may noqoteen hadday sabab kale sii leedahay ma dhici karteen inay awal noqoto waxay noqonaysaa sabab aani aw sabab aalis aw raabic bay noqon lahay makhluuqaadka marka laga hadlayo khaaliqii makhluuqaadkaba abuuray in la yidhahdo isaga cid baa abuurtay ama yaa abuuray ma suuragal ahoo dee isagu makhluuq ma aha waxaana la isweydiiyaa oo la yidhaahdaa yaa ciddaa abuuray waa cid makhluuqa waa inay noqotaa cid makhluuqa waa inay markaa noqotaa ashyaaduna waxa weeye ama waa inuu makhluuq yahay aan khaaliq ahayn ama waa inuu khaaliq yahay aan makhluuq ahayn ka makhluuqaadka abuurayna awal ma leh weligii waa jiray weligiina waa jiraya hadduu makhluuq ahaan lahaana dee makhluuqaadka ma abuuri kareen makhluuqaadkuna ma dhici karto inay is abuuraan ma suuragal ahaa oo haddii la yidhahdo makhluuq kasta baan makhluuq kala abuuray waxaa la odhanayaa makhluuqa yani ugu horeeyey makhluuqii ugu horreeyey yacni yaa abuuray ilaaba ilaa waa in markaa mid aan makhluuq ahayni waa inuu abuuray cid aan makhluuq ahayni waa inay abuurtay haddii kale makhluuqaadkaba in la abuuraa ma dhici karteen haddii makhluuq kastaba makhluuq kale abuuray ilaa maa laa nihaaya oo aynay meelay ka soo bilaabantayba lahayn waxay noqon lahayd in makhluuqaadkaba in la abuura aynay dhici karin watastabsirku waa baatil caqlan baa lagu garanaya caqlan ayaa lagu garanaya marka ciddii waxa weeye arrinku ay shubha ku noqoto caqli ahaan baa sidaas markaa loogu burinayaa laakiin cidday khawaatir ku tahay oo qalbigu wax ku soo dhacay tahay sida ugu fiicani waa in markaa sidaa loo dafciyo sidaa in loo dafciyo iminka waxa weeye qur'aanka waxaa laynagu sheegay am khuliquu min hayri shayin am hum alkhaaliquun ma waxaa la abuuray shay khaaliq ah la'aantii miyaa la abuuray mise iyagaba naftooda abuuray yacnii ixtijaajka caynkaas lagu radinaayo malaaxidada asalkiisa qur'aanka ilaahay inoogu sheegay oo inaynay dhici karin makhluuqaadku inay iska abuurmaan iyo inay is abuuraan toonna inay is abuuraan ma dhici karto mar hadday makhluuq yihiin dee suu isu abuuri karaa isagoo aan isaguba jirin hadduu jiray waa is abuuray ma dhici karto waa taxsiilu xaasili shay jiraa suu isu jirsiinayaa haddii aanu jirin shayba ma aho waxba maaha waa cadam cadam aan jirin wax ma abuuri karaa wax ma samayn karaa ficil ma leeyahay maya ma dhici karto ficil inuu yeesho inay qaarkoodba qaarka kale abuureenna iyadana waxa weeye ma suuragal aha oo awooddu wax ku abuuro dee makhluuqu ma haysto ma wax kalaan la nooc ahayn dadku waa sameeyaayo markaa waa isu keenkeenaan wax abuuran buu sameeyaa cadam kama keeno marka buu samaynayaa kursi buu samaynayaa laakiin looxa ma isaga abuuray maya dhir buu ka soo jaray waa xorday waa sameeyey waa isu geegeeyey yacni masaabirta wuxuu ka sameeyey biraha markaysa markaa jira ayuu ka sameeyey laakiin isagu markaa kama jirsiin min cadam kama keenin guryaha waa samaynaya sinacaadka waa samaynaya warshadaha waa samaynaya gawaadhida waa samaynaya laakiin kullu daalika wax abuuranoo jira ayuu isu keenkeenaya isku dhabdhabaya markuu wuxuu isu keeno isku dhabdhabo ayuu odhanaya waxaan aan sameeyey khalqigu waa maxay min cadam baa wax laga keenaa isagaan shayguba jirin ayuu allah ka abuura cadam yadaan makhluuqba jirin ayuu allah sameeyey oo abuuray ya cidda abuurtay makhluuqaadka inay cid kala duwan noqotaana ma dhici karto tacadud ku yimaado yaa ma suuragal aha antaa taa hore kusii daree inay markaa waxaa iska abuurmeen biduuni khaaliqna ma dhici karto oo sudfa yacni marka ay ku samaysmeen iyo ugu beegan de wax isku beegbeegmaan un bes keliya iska samaysmeen iyadana ma suuragal ahoo taasina mid dhici karta maaha waayo shayga sudfada ahi dee nidaamkan iyo habkan iyo makhluuqaadka xadigan lihi kama iman karaan waa tanazulan baynu taa u leenahay wa ilaa shay keliyaoo makhluuqi sudfa kuma samaysmi karo shay waaxid asqaru dara quraanjata ugu yari yacni markaa ku beegan kuma samaysmi karto iyo sudfa iyo bayjaanis mid ku samaysmi karta maaha iska dhaaf makhluuqaadka intan la eg isku habaysan ee isku nidaamsan ee aan iskhilaafsanayn nidaam shaygaan ku bilaabmini siduu u noqon karaa shay munadama oo nidaamsan u noqon karaa waxay leeyihiin malaaxidadu yacni marka waxa weye wax yar oo marka ay nuqto ah oo dhibic oo kale ah ayaa qarxay dabeedna caalamka inta leeg buu noqday marka hore dhibicdaa sheegaysan yaa abuuray man min ayn xagga ka timi yaa sameeyey mar labaadka yaa qarxiyey haddaan sidiinaba idin raacno cidda qarxisay waayo ta kale qarax ma waxaa ka yimaada nidaam iyo marka waxa weeye iyadaan cidi nidaaminoo habayn ayaa qarax wax nidaamsan oo wanaagsani ka yimaaddaa ya maanta haddii lagu yidhaahdo marka waxa weye mar keliya ayaa markaa waxaa la helay guri weyn oo fillo ah oo aad iyo aad u weyn oo geedh weyne ku wareegsan yahay oo sida loo dhisay uu layaab leeyahay oo intaas oo dabaq ah oo markaysaga beerihii ku ag yaalliin oo durdurkii sidaa markaysaga agtiisa u marayo oo beerihii markiisa marka nooc waliba ka baxeen oo dee la yidhaahdo yani markaa meeshani waxay ahayd meel saxraaya oo lamadegaana ayay iska ahayd habeenuunbaa la seexdo waxaa la soo toosay subax iyado caynkaas way iska samaysanta qof caaqil ma rumaysan karaa oo imika gurigan cidma samayn cidma samayn wax waxa guriga ka maqanna ma jiro wax kasta waa yaalliin sida ugu quruxda badan baana loo dhisay geer ku wareegsan yihiin qof caaqiloo caqlile ma rumaysan karo gurigan cidima dhisine bes wax mar la arkay isagoo iska dhisan uu iska dhismay haddaan guri yar markaysaga la rumaysan karin wuu iska dhismay bese cidima dhisin makhluuqaadka intan la eg ee xaddigan leh ee cir iyo dhul iyo berri iyo bad iyo dhiro iyo buuro iyo dad iyo xayawaanaad kale nooc walba leh aflaagtiisu isku habaysan tahay nidaamkiisa aan midi mid ka hormarayn habeenkiisa maalintiisa qoraxdiisa dayixiisa xidigihiisa yacni ku socda munadam ah nidaam ku socda miyay dhici kartaa in la yidhaahdo waa iska samaysmay ma suuragala ma suuragala iminka guriga haddii aad markaa shay ku ogeyd inuu markaa dhulka yaallo waad ka tagtay waxaad ku soo noqotay shaygii oo la qaaday oo daaqadda la saaray oo daaqadda saaran ma rumaysan kartaa weelkani isagaa isqaaday ama kitaabkani isagaa isqaaday ama buuggani isagaa isqaaday isagaa tegey markiisa marka ma dhici karto ya hadduu marka waxa weeye saarnaa sariirta masalan in la yidhaahdo waxa weeye daaqaddan kale isagaa koray ma suuragal tahay cidima saarin iwuu saarmay ma suuragala ilmaad markaa kaga tagtay isagoo ku hurda ilmar yaro roon ayaad waxaad kaga tagtay isagoo markaa firaashka hoose ku hurda hadhow waxaad aragtay isagoo marka kursiga ku fadhiya ilmihiina waxa wey waa ilmo socon kara oo dee waxa weeye kursiga ku fadhiisan kara ilaaba ilaa waa la saaray soo odhan mayse waayo kan ficil baa ka suuragala waad garanaysaa ficilkiisa laakiin kan kale ficil kama suuragal marka makhluuqaadka intan la eg yacnii oo iska samaysmin ma suuragal ahe ilaaba ilaa waa in cidii samaysay cidda samaysa abuurtay waa allah allah weeyaan tacadud wax la yidhahdaana kama suuragal ahoo haddii marka waxa weeye khaaliqyadu ama aalihadu ay tacadudi lahaayeen oo mid ka badan lahaayeen dee waxaa ka iman lahayd fawda waxaa ka iman lahayd markaa waxay mulkigoo la ysku qabsado sida nidaamsan uma socoteen oo kuma baaqi noqoteen dee inoo kala saaro inoo kala gooye waxaynu abuurno mid waliba intuu abuuray ha qaataa la odhan lahaa amaba inay isku laayaan ayaa ka iman lahayd markaana dee caalamkani ma jireen macnaha caynkaasna ilaahay wuxuu ku tilmaamay ma ittakhada allahu min waladin wamaa kaana macahu min ilaah idan ladahaba kullu ilaahin bima khalaqa wala walacala bacduhum cala bacd marka calaa kulli xaal marka uu ashyaadaa ku weydiinayo haba la wadin waa inaad marka waxaweye iska xidhaa oo marka wuxuu soo wadaa oo ku keenayaa man khalaqa rabbak saas aawadeed yacni marka allah magangal isticaadada allah la magangelayaana waa muhimun jiddan aad iyo aad bay muhim u tahay waa arrin weyn sheekh caalima ah, culammadii horea waxaa laga soo naqliya wuxuu doonayay masaladaa ku saabsan in allah la magan galo oo sharka shaydaanka laga magan galo inuu cid u jilciyo ayuu doonayey markaasu wuxuu ku yidhi haddaad qolo soo marto meel degan oo ey haysata markaasi meeshii agmar eygu kuu qayliyo kugu soo cararo aad samayn lahayd wuxuuhi waa iska eryi haddana hadduu sidii oo kale kugu soo cararo markaa waxa kugu khayriyo maxaad samayn lahayd waa iska eryi lahaa haddana mar saddexaad hadduu sidii oo kale kugu sameey maxaad samayn lahayd waa iska eryi lahaa war waa kugu dheeraanaysaa buu yidhi ninka eyga leh war igala hadal dhe igala hadal hadduu isagu kaala hadlo dee khalaas waa kaa joogaya ile eygan waxbuu ilaalinaya ma soo ma ma garata hadduu isagu yidhahdo markaa daa waa ku daynaya waa ey waxa weeye yacnii dhibtiisii taasuu kaaga joogay marka wuxuu tilmaamayow lahaa shaydaanku dee eygaasu ka dhigan yahaye waa inaad marka waxaweye allah ka magan gashaa ilaahay abuuray ee ku tasarrufaayey mulkinaayey waa inaad markaa magan gashaa oo ad tidhahdaa acuudu billaahi min ashaytaani alrajiim si niye ah waa inaad u tidhahdaa xadiidka boqol iyo koob iyo toddobaatan can cimraana bni xusayni radia allahu tacaala canh can inabiy sala allahu aleyh wasalam qaal cimraan ibnu xusayn waxa uu nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sheegay in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi iطalactu fi ljannati fara'aytu akfara ahliha alfuqaraa iطalactu waxaan daalacday baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam fi ljannati jannada gudaheedaan daalacday waan eegay aan arkay fara'aytu waxaan arkay akfara ahliha xaalay ehelkeeda ugu badan yihiin alfuqaraa'a fuqarada inay ugu badan yihiin baan ku arkay haddaad ru'yada basariya ku fasirto waxay noqonaysaa inaad xaalayso aktara calaa ra'yi cidda qabto marmar inay ka timaaddo macrifo ka iman karto xaalku haddaad ru'yada markaa ku fasirto inay tahay cilmiya ayna basariye ahayn waxay noqonaysaa mafcuulkii labaad akara fara'aytu waxaan ku ogaaday akara ahliha ehelkeeda inay ugu badan yihiin baan ku ogaaday alfuqaraa'a fuqarada mafcuulkii labaad waa akara oo lasoo hormariyey waayo waa ka maxadu alfaa'ida ku dhacayso oo dee kii khabarka noqon lahaa haddii mubtadiya khabar ay yihiin wuxuu noqon lahaa akarka u noqon lahaa wa waxaan daalacday fi naari naarta gudaheedaan daalacdo arkay oo fara'aytu waxaan ku ogaaday akfara ahliha ehelkeeda inay ugu badan yihiin baan ku ogaaday annisaa'a dumarka xadiidkan waxa uu tilmaamaya in nabiga calayhi salaatu wasalaam jannada iyo naartaba la tusay marka waxaan daalacday buu jannada gudaheeda goortaa u daalacanayaa ama ha ahaato leylatu lisraa walmicraaj habeenkii nebiga calayhi salaatu wasalaam la dheelmiyey ha ahaato ama ha ahaato riyo in lagu tusay nebiga calayhi salaatu wasalaam haddii riyo lagu tusayna riyooyinka nebiyadu waa waxyi oo ru'ya alambiyaa'i waxyun sida cabdullaahi bnu cabaas ba uu yidhi riyada nebiyadu waa waxyi marka kollay marlayba waa xaq hadalkani waa waxyi nebiga calayhi salaatu wasalaam yacni markaa loo waxyooday marka wuxuu yidhi jannadii markii lay tusay waxaan ku ogaaday ehelkeeda inay fuqaradu ugu badan yihiin fuqaradu inay ugu badan yihiin waxaa laga tilmaamayaa fuqarada iyo akhniyada fuqarada ugu badan fuqarada iyo akhniyada labada qolo fuqarada ayaa ku badan jannada sababtuna waxay tahay marka hore bini aadamku inta fuqarada iyo inta akhniyada kee badan dee inta fuqaradaabaa badan oo akhniyadu kama badna marka hore tira ahaan fuqarada ee fuqaradaa tiro badan mar labaadkana akhniyadii oo tiro yaraa in badan waxa ku dhacda kibir iyo tuqyaan iyo xadgudub baa ku dhacaa iyo inay markaa waxa weeye diidaan xaqa oo ciddii nebiyada ka hor imanaysay waxaa u badnaa cidda dadka u madaxda ah iyo cidda dadka marka waxa weeye maalqabeenka u ah iyo cidda jaaha iyo magaca agtooda ku leh kuwii caaridi jiray nebiyada waxaa ugu soo horrayn jiray qolyahaas waa jiri jireen qaar markaa islaamay oo dee akhniyadii ka mida ama madaxdii ka mida oo islaamay waa jiraan laakiin marka loo eego intaan islaamin ee diidday baa ka badan inta islaamtay hoggaansatay markaa fuqaradii kibirka akhniyada ku jiraa kuma jiro tiradii fuqaraduna marka hore waa fara badan tahay sidaas aawadeed daacad inay yihiin bay isaga badan yihiin oo dee aqraad kale ma leh yacnii madaxtinimo ay ilaashanayaan iyo magac iyo maamuusay ilaashanayaan iyo yacni maal fara badan ay leeyihiin oo isleeyihin adigu markaa waxa weeye aad magaca weyn yeelatid iyo waxyaalaha caynkaasa asbaabtaa ma haystaan saas aawadeed nebiyadu markay yimaadaan cidda ugu badan ee rumayn jirtay waxay waayada hore ahaan jireen dadka dacafada iyo fuqarada ah ama dadka dacafada ah ee taagta daran ama markaa fuqarada caydha ah yaa noocaasay u badnaan jireen saas aawadeed fuqaradaas saabiriinta ahi jannada inay ku badan yihiin baa laga qaadanayaa maaha taa macnaheedu fuqaradu naarta ma galaan yani qayb doora oo fuqarada ka midi naarta waa gelayaan waxay ku xidhantay qofka camalkiis oo waxa jannada lagu gelayaa maaha faqriga waxaa lagu gelayaa sabirka iyo iimaanka iyo camalka wanaagsan baa lagu gelayaa marka inta qaadata iimaanka iyo camalka wanaagsan iyo sabirka la timaada ee fuqarada ka mida ayaa badan baa laga tilmaamaya saas ayaa looga jeeda xadiiskan culamada qaarkood waa deliishadaan waxay u deliishadaan marka laga hadlaayo masalada ku saabsan faqiirun saabir wa haniyun shaakir ayuhuma afdal faqiir sabra faqiir la imtixaanoo sabra iyo hani shukri naqa labada kee fadli badan labada kee fadli badan marka culamada odhanaysa faqiirun saabir baa ka fadli badan ghaniyun shaakir xadiiskan waa daliishadeen laakiin xujo ugu sugani ma jirto xadiiska inagi soo sheegnay marka horeba dee akhniyadu inay kooban yihiin marka labadan wasfi ee saabir iyo shaakirna hadda marka waxaweye kanaa fadli badan in la yidhaahda culamada qaar waxay yidhahaan waarid ma aha waayo shakhsi kasta sifadan kama madhnaa ama khani ha noqdo ama faqiir ha noqdo faqiirka laftiisu shukri kama madhna haniga laftiisuna sabir kama madhna hanigii wanaagsanaa iyo faqiirkii wanaagsanaa mid walba sifada kale waa ku suganta waa laba sifoo qofku aanu ka bixi karin waayo hadduu khani yahay dee geeso kaloo laga imtixaanaa jiri kartaa xanuunaa ku dhacaya qaraabadiisii baa dhimanaysa ubadkiisii baa dhimanaya isaga ayaa masaa'ib ku dhacayaan yacani waxaa weeye cidduu jeclaabaa markaa dhimanaysa siyaalo kalea loo imtixaanayaa marka sabir inuu la yimaado waa lagama maarmaan bay u tahay oo ka gees looga nicmeeyo gees kale laga imtixaanay ya marka waa inuu sabirkii iyo shukrigii labadaba la yimaadaa kan faqiirkii inuu shukri ka maran yahay ma aha oo isaga laftiisa geese kalea looga nicmeeyey hadday tahay xoogga hadday tahay caafimaadka hadday tahay ubadka hadday tahay masaa'ibta inuu ilaahay ka hayo inuu waxaweeye ilaahay dhowray oo ilaashay yacni waxaweeye nicmooyinka kale la siiyey ya ayaa markaa waxawe nicmooyin badanoo kale ayuu helayaa marka nicmooyinka inuu ku shukri naqo waajib bay ku noqonaysa ila nicmo kasta waxay waajibsanaysaa shukri naqe marka in la yidhaha faqiir saabira oo shukri ka maran iyo hani shaakira oo sabir ka maran dee ma dhici karto waa laba xaaloo yacni mar walba uu ruuxu ku sugnaanayo cajaban liamri lmu'min ina amrahu kulahu lahu khayr in asaabathu saraau shakara fakaana khayran lah wain asaabathu daraau sabra fakaana khayran lah yani waxa wey laba xaal oo qofku u saa u marayo markaa saas aawadeed xadiidka xuja uguma jirto akariyun baa la tilmaamaye dee lama odhan waxa weeye ilaaba ilaa mar kasta iyagaa darajo sarreeyana lama odhan ya ee waxaa dhici karta in waxa weeye qaar fuqara'a iyo qaar marka akhniyaaba darajaadka caaliga inay galaan qaar isku leebal noqdaan qaar akhniye ahi inay darajo sarreeyaan oo qaar fuqaroo badan ay ka darajo sarreeyaan waa dhacaysaa qaar fuqara ahina qaar fara badanoo akhniyaa inay ka darajo sarreeyaan waa dhacaysaa marka saas aawadeed culamada qaar waxay ku gaabsadeen inay yidhaahdeen afdaluhumaa atqaahumaa faqiirun saabir iyo haniyun shaakir waxaa labadooda fadli badan ka taqwada badan afdaluhumaa atqaahumaa waxaa ugu fadli badan kooda markaysagaa taqwada badan ina akramakum cinda allaahi atqaakum xadiis kaloo soo arooray waa jiraa oo tilmaamaayo in nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam fuqaradu inay jannada ka horraan gelayaan akhniyada oo shan boqoloo sano ka hor inay gelayaan intaan haniyadu gelin xadiiska caynkaas sheegayaana waa xadiis saxiixa weeye marka xadiiskaas laftiisa waxay yidhaahdeen culammada qaarkood wuxuu tilmaamayaa in akhniyadu siday yacnii iyaga xisaabtoodu u badan tahay ayaa la dib dhigayaa ila maalkan badan iyo adduunyadan badan la siiyey xalaaluhaa xisaabun wa xaraamuhaa ciqaabun xalaasheedu waa xisaab shilin kasta waxaa la weydiinayaa min ayna iktasabahu wa fiima anfaqah xagguu ka shaqaystay xagguuse ku bixiyey wa xaraamuhaa ciqaabun xaaraanteedana yacni wixii xaaraan ee xaaraannimo kugu soo galayna ciqaab baa lagu mutaysanayaa laasimmaha qofkeena ku dhacday waa ku istixqaaqayaa baa looga jeeda marka xisaabtoodu inay badan tahay iyaga loo dibdhigayaa qoladana xisaabtoodu yar tahay mar labaadka yacni markaa iyaga saasaa loo hormariyey oo hor hor looga geliyey hor looga geliyey laakiin hadhow akhniyadu markay yimaadaan bacdu alakhniyaa oo fuqaro badan ka darajo sarraynaysaa jirta yacani nebiyadana haddii la eego qaarkood waxay ku sugnaayeen kifaaf kifaaf bay ku sugnaayeen oo qadarka kifaayada ee nolosha adduunyada ay ka ka haysan jireen intaa waxa ka badanna waa iska dhaafi jireen yani waxay doorteen yani kafaafkaasay doorteen sida nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam maalku hadduu sida daadka usoo galo yani markiiba waa bixin jire waa isdhaafin jire ya kafaafka inuu ku noolaado ayuu doortay nebiyada qaarkoodna boqoray ahaayeen akhniyay ahaayeen yacni saxaabadii saabiqiinta ahayd yacni labada noocba waa lahaayeen iyagoo saabiqiina oo ummadda ugu fadli badan ayay qaarkoodna fuqara ahaayeen qaarkoodna akhniye ahaayeen labada nooc ba lahaayeen minhum cuhmaan ibnu cafaan ya yani jeysh alcusra keligii baa diyaariyey ka warran kaana min alahniya cabdiraxmaan ibnu cawf kaana min alakhniya saxaabada qaarkoodna fuqaray ahaayeen oo dee ahlu sufaaba ka mid ahaa qolyihii ahlu sufaha qaarkood waxay ku dhinteen markii dambe iyagaan maal helin ya oo muscab ibnu cumayr dee wax lagu kanfaa la waayo wax lagu kanfo ayaa la waayo ya macawis baa markaa lagu kanfeeyey markaasaa marka waxa weye xagga madaxa laga dhammeeyana addimada banaanaanaya marka xagga addimada laga dhammeeyana madaxa bannaanaanaya markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xagga madaxa ka dhammeeya xagga addimadana wax saarsaara yani marka waxa weeye yani cawsiyo wax waa kada ya waatii saxaabada qaarkood markay sheegayeen lahaayeen saxaabada qaar iyagoo ka hadlaya waxay dhinteen iyagoo markaa waxaweye ajarkoodii aan waxba ka cunayn annaguna maanta ajarkayagii baan cunaynaa ajarkayagii ayaan cunaynaa xadiidka qaybta labaad waxay tilmaamaysaa waطalactu fi nnaari fa ra'aytu akara ahliha annisaa in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaan daalacdo arkay aan dheehday naarta gudaheeda waxaan ku ogaaday dumarku inay yihiin kuwa ugu tirada badan le cidda naarta ku sugan sababta caynkaa u noqdeenna nebigaa sheegay calayhi salaatu wasalaam oo xadiis kale wuxuu ku yihi yaa macshara annisaa'i tasaddaqna fa innii ra'aytu aksara kunna min ahli innaar aw kamaa qaal dumarow sadaqad la baxa oo wax sadaqadaysta waayo waxaan arkay badankiinnu idinkoo yacni badanka dumarku iyagoo naarta ku jira ayaan arkaye wax baxsadoo wax sadaqadaysta sadaqadda sha'nigeedu waa weyn yahayoo dee ittaqu nnaara walow bishiqi tamra yaa yacni waxa weeye naarta iska ilaaliyo ka gaashaanto iskaga ilaaliyo walow waxaa iskaga ilaalinaysaan kulay ku tahay xabbad timira kala jeexi marka sadaqadda sha'nigeedu waa cadiim ya yacani waa weyn yahay saasuu nebigu u boorinaya calayhi salaatu wasalaam waxay yidhahdeen yaa rasuul allah waxay weydiiyeen sababta ay u noqdeen kuwa naarta ugu badan wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam tuksirna allacna wa takfurna ama yuksirna allacna wa yakfurna lacnadda iyo cayda iyo habaarkay badiyaan oo dumarkii waa habaar badan yihiin xataa dadka kuway ugu jeclaayeen baa laga yaaba inay habaaraan inay caayaan waxaa dhici karta hooyadu ilmaheeda indheheeda ay ka jeceshahay inay tidhahdo lagu sii qaad qidhimbi lagaa siiye yacnii inay saa u habaartaa laga yaaba caydana waa badisaan marka lacnada labada nocba waa soo gelayaan cayd iyo habaarkuba waa soo gelayaan marka inay dembi naar lagu mutaysanaya tahay ayuu nebigu tilmaamaya calayhi asalaatu wassalaam kufrina waa la timaadaan buuli wayakfurna waa kufriyaan qulna ayakfurna billaah waxay dhahaan rasuulki ilaahayow ma allah bay ka kufriyaan waxa uu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam yakfurna alcashiira ninka xaqiisay ka kufriyaanoo ka abaalka daraan low axsanta ilaa ixdaahunna addahra fa ra'at minka shayan qaalat maa ra'aytu minka khayran qatu haddii midkood aad u samafasho wakhtigoo dhan wanaagun aad kula mucaamilayso wanaagun ay kaa helaysay maalin waxay diiddo xaggaaga kala kulanto waxay odhanaysaa wax alle wax khayraan kaa arkayba ma jirto wax alle wixii xaq ahaa iyo ixsaan iyo wanaag ahaa waa ka abaalka darays ya marka ninkii hadday u shukri naqi weyday oo wanaaggii iyo uu galay ay u shukri naqi weydayna allahna dee uma shukri naqayso oo nebigu muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man lam yashkur innaasa lam yashkur illaah kaan dadka u shukri naqani allahna uma shukri noqon ya saas weyi marka sababta ay ku mutaysteen inay naarta ay ugu bataan waa sidaas kufrigan la sheegayaana waa kufrun duuna kufrin kufrigii weynaanshaha badnaa ma aha sidaas aawadeed naartii waxaa loo gelinayaa si dembiyada looga soo daahiriyo looga soo nadiifiyo qurunka dembiyada looga soo reebo saasaa loo gelinaya ila qof asalkii tawxiidka ku sugani oo quraanjo in la ego iimaani qalbigiisa ku jiraa naarta ku waari maayo waatuu nabigu sala allahu aleyh wasalam uu yidhi ilaahay baa wuxuu yidhahdaa aakhiro xadiiska saxiixa wacizatii wa jalaalii laukhrijanna min annaari man qaala laa ilaaha ila allah wa fii qalbihi mihqaalu darati min iimaan xadiiskii saxiixa marka cidda asalkii tawxiidka ama iimaanku qalbigiisa ay ku jirteen macaasida iyo dembiyada naarta ku galay sida marka waxa weeye inuu marka cay iyo habaar badan yahay ama inuu marka waxaweeye macaasi yacni la imanayo kufrun duuna kufrin iyo ashyaa la ama kabaa'ir aakhirka wuxuu ku dambaynayaa janno dumarkii siday naarta ugu badan yihiin ma maqashay inay jannadana u badan yihiin ya uu yidhi abu hurayra cidda jannada deggan waxaa ugu badan dumar jannada waxa deggan ee ku sugan ee dad ah waxa ugu badan dumarka ugu badan dabeedna wuxuu sheegay xadiiskan tilmaamaya in nin kasta oo jannada ku jiraa zawjataan u sugnaadeen laba dumara inuu markaa jannada ku qabo qaarkood waxaa soo aroortay ka badan markaa inay qabaan ilaa qaarkood la gaarsiiyey laba iyo toddobaatan dumara inay ku qabaan jannada gudaheed halkaa waxaad garanaysaa maadaama jannadii mid doobi aanu ku jirin ya ee dhammaan cidda ku sugan mid walba uu zawjaad leeyahay dee in dumarku kaga badan yihiin jannada ragga kaga badan yihiin halkaana waxaa ka soo baxaysa dumarku ragga waaba ka badan yihiin tiro ahaan tiro ahaan waaba ka badan yihiin waa midda kale ciddii naarta ku gashay dembiyada sida xaqa ninka inay ka abaalka dareen iyo inay lacnadda farabadiyeen aakhirka waxay ku dambaynayaan jannaday ku dambaynayaan dee marka jannada ay ku dambeeyaan dee waxay noqonayaan markaa jannadiina inay sidaa ugu bataan ayay markaa noqonayaan dumarka haddaba jannada ku jira waxay u qaybsoon xurulcini iyo dee waxa weeye marka mu'minaat adduunyadii yacni markaa ka yimi dumar markaa waxa yani aadamiyaat ah oo dee adduunyadii markaa waxa weeye lagu abuuro adduunyada ku sugnaan jiray ama ha saqiiraan ama ha soo camal falaanbe ila dadka saqiiray labyo dhadigba waxaa laga dhigayaa hadhow dad waaweyn jannadana waa gelayaan carruurtii saqiirtay iyagoo markaa carruura dhimatay aan qaan gaadhinba dee inta la weyneeyo la koriyo ayay iyaguna markaa jannada gelayaan waa saas wey marka waxa weeye calaa kulli xaal labada noocba way yihiin calaa kulli xaal axaadiistan tilmaamaysa labada sheegaysa in mid kastaba laba zawjo ugu sugnaadeen bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen waxa weeye waa min nisaa'i dunya bacdu ahlicilmi oo yidhi markaa min alxurriciin inay ka mid noqdaan qaarkood waa dhici kartaa sidaa yidhina waa jiraan calaa kulli xaal axaadiistaas la sheegay iskama hor imanayso dadkuna waa maraatib oo midba de inbaa zawjaadka laga siinayaa laakiin ka ugu yari labuu helayaa laba dumara ayuu helayaa ka ugu yari waa saas weyi marka calaa kulli xaal khulaasadu waxay tahay dumarku siday naarta ugu badan yihiin jannadana iyagaa ugu badan xadiiska boqol iyo labiyo toddobaatan can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam awalu zumratin taliju ljannata suuratuhum cala suurati alqamari leylata albadr awalu zumratin kooxda ugu horraysa kooxda ugu horraysee taliju ljannata jannada gelaysa suuratuhum muuqaalkooda iyo suuraddoodu cala suurati alqamar waxay ku sugan tahay muuqaalka iyo suuradda dayaxay ku sugan tahay xagga quruxda iyo iftiinka saasay u dhalaalayaan oo u iftiimayaan leylat albadri habeen afariyo tobnaada dayaxu dhammaystiran yaho buuxo dayaxu suuraddiisa habeenkaas afariyo tobnaadkaa uu ku sugan yahay xaal qamarkaasi kaa'inan fii leylat albadri uu ku sugan yahay habeen dayaxu buuxo afariyo tobnaada laa yabsuquuna fiiha jannada gudaheeda waxba kuma tufaan waxba ma tufaan fiihaa xaalay jannada gudaheeda ku sugan yihiin waxba ma tufaan oo candhufo iyo xaakatoonna male ahlu jannuhu walaa yamtakhiduuna ma siinsadaan oo sankoodana duuf kama yimaado yacnii wax kastoo cid lagu dhibsado ahlu jannuhu waa ka fog yihiin tamakhudka waxaa loo jeedaa in sankooda aanu duuf ka imanayn oo aynay markaas siinsanayn duuf lahayn yani ahlujannuhu waa xariir candhufa iyo xaakana mare laa yabsuquuna fiiha markii la yidhina waxaad garanaysaa xaaka inaynay lahaynna calaa sabiili awlaa inay tahay waa min baabi tanbiih biladna cala alaclaa shaygii hooseeyaa la baraarujinayaa la sheegayaa si aad u garato shayga ka sii daranna inuu xukunka uga sii mudan yahay oo uga sii awlaysan yahay laa yabsuquuna ma tufayaan candhuuf ma tufayaan xakaynayna tufayna halkaasaa laga garanayaa fiiha xaalay jannada gudaheeda ku sugan yihiin walaa yamtakhiduuna ma siinsanayaanu duufna male sankooda wax ka imanayaa ma jiro walaa yataqawaduuna ma saxaroonayaan ahlucilmigu waxay yidhahdeen waxaa laga tilmaamayaa labada waddo midnaba inaan waxba ka imanayn oo kaadi iyo saxaro toonna male mid baa la nafiyey ta kalena waxa weeye waa laga garanayaa tan baa lagu kaaftoomay marka kaadina male saxrana male ma kaajayaan mana saxaroonayaan aaniyatuhum fiiha addahab weelkoodu ahlu jannaha weelkoodu fiihaa xaalay jannada gudaheeda ku sugan yihiin addahab waa dahab dahab baa u weela yaa anwaacda weelkeed kala duwan dahab baa looga dhigay amshaaduhum waxay ku feedhaan oo ku shallaystaan min aldahabi waalfida waxay ka ahaadeen dahab iyo fido dahab iyo fiddaa laga sameeyey yacnii waxa weeyaan eh, qalin baa laga sameeyey ama maaddadan silfarta la yidhaahdo ayaa laga sameeyey iyo dahab wa majaamiruhum dabqaadadoodu aluluwatu waxa weeye waa cuud weeye cuudkii udgoonaa ayaa markaa dabqaadda u ah waxaa loo jeedaa yani wacuudu majaamirihim waa min baabi ama waquudu majaamirihim min baabi xadfi lmudaaf waxa dabqaadadooda lagu shidaa oo lagu horiyaa aluluwatu wacuudka wacuudkii udgoonaa wa rashcuhum dhididkoodu almisku waa miskiga miskigii udgoonaa ayaa markaa u dhidida yani waxa weye waa tashbiih baliiqi waxaa la xadfay wejhu shabahi iyo adaatu tashbiihi cayntii miskiga ma aha ee waa miskigoo kalea looga jeedaa laakiin labada waxaa ablaqa in la yidhahdo waa miski oo kale iyo in la yidhahdo waaba miski waa miski in la yidhahdo ablaqa haddii la yidhahdo hebel waa libaax oo kale iyo haddii waar isagaaba libaaxa waa bahalkii soo yuruura ayuhuma ta in la yidhaahdo waxa weeye huwa asad ya kaasi ablaq walikulli waaxidin minhum zawjataan mid kastoo ahlu jannaha ka mida waxaa u sugnaaday zawjataani laba dumara u sugnaaday laba haween ah ayaa u sugnaaday labadaa dumaroo yuraa mukhu suuqihimaa min waraa'i laxmi yuraa la arkayo mukhu suuqihimaa yacnii dhudhunkooda addimada waxaa laga arkayaa dhuuxa ku sugan min waraa'i illaxmi hilibka iyo haragga dabadii baa laga arkayaa min alxusni qurux daraaddeed baa looga arkayaa yacnii jirkooda waxaad mooddaa muraayadoo kalead mooddaa intay qurux ka qabaan iyo siday u dhalaalayaan iyo siday u wirwirayaan waxaad mooddaa quraaradoo kalead mooddaa iyagoo hilibkii iyo markaa dhiiggii iyo sidii u leeyihiin sidii markaa aadamiga lagu yaqaanay ayaa markaa haddana addimadooda markaa xooggooda ama markaa waxa weye dhudhunka addimada waxa weye saasuu u uruuraya u dhalaalaya dhuuxa markaa laftooda ka hooseeye lafaha hoostooda ku jira yaa laftaa dhuuxa ku jiraa indhuhu halkaasay ka arkayaan aragga waa muuqanayaan waa safaaga ku sugan daraaddeed iyo quwada basarkooda la geliyey yuraa mukhu suuqihimaa suuqu waa jamcu saaq saaquna waa dhudhunka addiga yuraa waa la arkaya mukhu suuqihimaa waxaa loo jamciyo suuq looga dhigay saaqayhimaa lama odhanoo zawjataan iyagoo ah haddana laba saaq lagama cabbirin waxaa looga cabbiri waayey shuraaxda qaarkood waxay leeyihiin waa si aan laba tasniyo u kulmin laba tasniyo si ayna u kulmin weyn faqad saqat quluubukumaa qalbaakumaa lama odhan laakiin weji kalea dee meesha jiro haddii la eego mid walba waxay leedahay laba saaq laba saaq iyo laba saaq haddii la isu geeyo maxay noqonayaan afar saaq bay noqonayaan afar saaq markay noqdeen dee jamacba bay noqdeen macnihii loo tasniyeyn lahaa meesha maba taalba si loo yidhaahdo wax manciyey si aan markaa laba tasniye u kulmin la ikhtilaafa baynahum walaa tabaaqud wax iskhilaafi dhexdooda kuma sugna ahlu jannaha walaa tabaaqud isu cadhoodna dhexdooda kuma sugnaan quluubuhum qalbun waaxid qalbiyadoodu waa sidii qalbi keliya oo kale weeye ay ka qalbin waaxid qalbi keliya ka dhigayin riwaayo kale waxay sheegaysay quluubuhum qalbu rajulin waaxid qalbiyadoodu waa sidii nin keliya qalbigiisoo kale weeye nin qalbigiisu miyuu iskhilaafaya oo qalbigiisa iska hor imanaya maya ahlu jannuhu saasoo kale ka dhigan yihiinoo wax khilaafa iyo nacayba iyo tabaaquda oo dhexdooda ku sugan ma jiro haddii qaarkood adduunyada markay joogeen xoogaa qalbigooda wax isu galeen waa laga siibayaa wa nasacnaa maa fii suduurihim min ghillin ikhwaanan calaa sururin mutaqaabiliin yusabbixuuna allaha bukratan wa cashiya yusabbixuuna way tasbiixsanayaan oo waa nasahayaan ilaahay oo xumaan bay ka nasahayaan oo rabbi ku ammaanayaan inuu xumaan ka hufan yahi oo ka dheer yahay allaha allah ayay markaa u tasbiixsanayaan oo xumaan ka nasahayaan bukratan subaxnimo iyo wacashiyan gelin dambeedba ilaahay bay u tasbiixsanayaan ama wacashiyan iyo habeennimaba oo fiidkii iyo gelanka dambe mid walba waa laga cabbiraa yusabbixuuna alleyla wannahaara laa yafturuun habeen iyo maalin waa tasbiixsanayaan oo tasbiixda ma kala goynayaan tasbiixduna kala go'i mayso waa xidhiidsanta tasbiixdanna waxay u tasbiixsanayaan taladudan macaansi ay macaansanayaan bay u tasbiixsanayaan uma tasbiixsanayaan yacni takliif lagu kalifay wa yulhamuuna tasbiixa ka nafas waa ka xadiiska nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu ilhaaminayaa tasbiixda sida neefsigoo kalea loogu ilhaaminayaa marka shaqo kastay ku jiraan iyo wax kastay qabanayaan hadday wax cunayaan iyo hadday wax cabbayaan iyo hadday markaa eh, walaalahood u sheekaynayaan yacni shaqo kastay ku jiraan tasbiixdaa ka mashquuli maayaan imanka neefsiga aad neefsanayso wax kuu diidaya ma jiraan xaal kastaad ku sugan tahay iyo wax kastaad qabanayso neefsiga waa iska socdaa saasoo kalea looga dhigaya culamada qaarkood waxay isweydiiyeen bal garanay marka kale ee marka ay sheekaynayaan ee cid u sheekaynayaan tasbiixdii say u socotaa say u soconaysa yacni waxaa weeye waxaa lagaga jawaabayaa mar hadduu allah iyo rasuulkiisu ay sheegeen oo allah inoo sheegay tasbiixdu inaynay kala go'ayn yusabbixuuna leyla wannahaara laa yafturuun nebiguna yidhi yulhamuuna tasbiixa kan nafas waa ynu sidaa laynoo sheegay ad u ictiqaadisaa wallahu calaa kulli shayin qadiir ilaahayna wax walba waa awood badan yahay wax walba waa awoodaa ya tafaasiil inaynu gallaano inama saarna culamada qaar baa yidhi waxaa laga yaabaa in markaysaa waxaan carabba kala duwan loo yeelay oo ay dhici karto carabna inay ku sheekaynayaan midna waxa weye ay ku tasbiixsanayaan kullu daalika inama saara kayfka inaynu ogaano waxyaalaha laynoo sheegay inama saara sida marka waxa weeye sharcigu inoogu sheegay bes waa in loo ictiqaadiyaa loo rumeeyaa muminiinta maxaa lagu ammaanay yu'minuuna bilghayb qaybkay rumaynaya qaybkay ka mid tahay aamin sida lagu sheegay u rumee kumana saaro kayfka inaad ogaato midku saaran ma aha kayfiyaddu doonuu ilaahay ka dhigayaa laakiin innaga waxayna saaran besaa in loo ictiqaadiyo ayaa markaa ina saaran xadiidka wuxuu ka warramayaa oo nebigu calayhi salaatu wasalaam ku sheegay kooxda ugu horraysa ee jannada gelaysaa ayuu nebigu si gaara u sheegay wuxuu sheegay suuradoodu ama muuqaalkoodu inuu dayaxa la mid yahay yacnii xagga quruxda iyo nuurka iyo iftiinka ayuu kala mid yahay say u dhalaalayaan dayaxa markaa jooga wakhtigu markaa buuxay sida habeenka afariyo tobnaadka oo kale dayax jooga siduu yahay oo kale ayay ka dhigan yihiin buu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu kaloo sheegay inaanay markaa candhuuf tufayn oo xaaka iyo candhuuf iyo waxay tufayaan aynay jirin taasna ahlu jannahuba waa kala mid busaaqana waxaa la yidhahdaa candhuftaa la yidhahdaa yani wax lagu dhibsaday leeyihiin ma jirto xaakana daaba marka candhuf ay tufayaan iyo xaaka ay tufayaan iyo ma jirto wax duufa male oo ma siinsanayaan kaadi iyo saxarana male bimacnaa wax allo wax dhib oo dhan waa ka dhowran yihiin haddaba waxbay cunayaan waxna waa cabbayaan xaggay waxaasi say u baxayaan maxaa qashinsaar u ah qashinsaar waxa u ah dhidid baa u ah dhididka haddaba dadka badankooda dhididkoodu waa qarhmuunaan jiray markii adduunyada la joogay laakiin iyaga dhididkoodu qarhmuun male waa udgoon wa rashcuhum ulmisku dhididkoodu waa miski oo kale yani waa udgoon qashinsaarkaasaa u ah wuxuu kaloo nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam weelkoodu inuu dahab yahay oo dahab iyo fido inuu weelkoodu noqonayo xadiis kale ayaa tilmaamaaya fidadana markaa ku daraaya waxay ku feedhanayaan waa dahab iyo fido feedhashada markaa uma baahno oo bimacnaa waxa weeye in ay dhibi ku yimaadaan timahooda taas kama baqayaan ee culammadu waxay yidhaahdeen feedhashaday feedhanayaan waxay uga jeedaan litaradud inay iska macaansanayaan oo iskaga raaxaysanayaan oo ilaa hadday feedhan waayaan timahooda jactad iyo dhibaato haleelaysa iyo wasaq ku waxaysmaysaa toonna ma jirto yacani waxa weeyaan waxba ma noqonayaan dabqaadadooda waxay ku shidanayaan waa cuud yani cuudkii udgoonaa ayay ku shidanayaan almajaamir waa dabqaadada weeye culammadu waxay yidhaha min baabi xadfi lmudaaf ay wa waquudu majaamirihim iluluwa yacnii waxaa lagu shidayo dabqaadadoodana wuxuu noqonayaa cuud buu noqonayaa waa cuudkii udgoonaa weye culamada qaarkood halkan waxay isweydiiyaan oo yidhaahdaan jannadii maadaama dab aanu ku sugnayn dabkii dee wax gubo oo kulul yahay oo jannadu in ashyaada ay ka madhan tahay sidee marka cuudka ay u shidanayaan waxay ahlucilmiga qaarkood yidhaahdeen iyadoaanu dab ku sugnayn haddana rabbi de qaadir wuxuu ku yahay inuu markaa sidooda yacni markaa cuudkani markaa ugu ugu carfo sidii wax markaa dab ku baxayoo kale marka waxay noqonaysaa in marka waxa weyan yacni dabqaadada inta loogu rido inuu markaa waxa weeye sidii dab ku baxayoo kale inay markaa ama markaa dhuxule ku jiraan oo kale inay marka waxaweye cuudkani markaa uu carfo udgoonkiisu markaa uu faafo mid kastoo ka mida ahlu jannaha wuxuu leeyahy laba zawjo waxay markaa agsarka culammadu yidhaahdeen zawjataanka waxaa loo jeedaa wa zawjataani min nisaa'i dunya waa laba dumara oo dumarkii adduunyada markaa ka mid a oo axaadiista qaarkood baa soo aroortay oo sheegaysaa ninka ugu markaa dumarka yar inuu labiyo toddobaatan dumar ah oo ahlu jannaha ka ugu dumarka yari inuu labiyo toddobaatan dumara ah qabayo ka ugu hooseeya intaa inuu calaa haada labada xadiis markaa isu geyso markaa waxaa ka xasilaya labadan in la sheegayaa zawjataanka halkan laynagu sheegay inay yihiin min nisaa'i dunya waana sida aarka culamadu ku fasireen sida aarka culammadu ku fasireen weeyaan kama hor imanaayo xadiiskii aynu soo aragnay oo fara'aytu akhar ahliha annisaa xadiiskii cimraan ibni xusayn weliba riwaayo xadiiskaasi leeyahay waxa uu sheegayaa oo laga yaabo dadka qaar inay ishkaal geliso inuu cimraan nebiga ka soo wariyey calayhi salaatu wasalaam ina aqalla saakini iljannati annisaa jannada cidda deggan waxa ugu yar dumarka ugu yar waa riwaayo xadiiskani leeyahay xadiiskan cimraan waa riwaaya mukhtasara culamada qaarna waxay yidhahdeen waxay aqbali kartaa in macna lagu wariye riwaayadana muslim baa saxiixa kusoo wariyey in macna lagu wariye ay aqbali kartaa bay culamada qaarkood yidhahdeen laakiin calaa kulli xaal ma ishkaal gelinayso waayo waxay aqbali kartaa in laga tilmaamaayo sida culamada qaarkood ay yidhaahdeen yacni waxaa looga jeeda marka ugu horraysa ayay jannada markaa ku yar yihiin ta ka gashay marka la sheegaayo shaygaasi waa yar yahay mar wuxuu u dhacaa in laga tilmaamaayo daata ahaan buu u yaryaho waa tiro kooban marna macnuhu wuxuu u dhacaa in laga tilmaamaayo isagoo fara badan baa nisbada wax kale iyadoo loo eegayo ayuu u noqonayaa nisbadiisa qaliil ama aqal u noqonayaa yacni aqal u noqonaya marka xaaladdan hore culamadu waxay yidhaahdeen waxaa suuroobi karta inay raggu kaga badan yihiin marka ugu horrayse jannada la galo oo dumar fara badan baa macaasida iyo dembiyada ku gelaaya naarta ku gelaya laakiin marka dambe ku soo dambaynaya jannada ee markaa dambe laga soo saaro dadkii ahlulkabaa'irka ahaa naarta laga soo bixiyo oo ciddii gaalada ahayd keliya ay naarta isugu hadho markaa dambay markaa fara badanayaan marka laba xaal baa lagu kala xambaarayaayo midna waa marka ugu horraysa midna waxa weeye waa marka aakhirkee dambe marka aakhirkee dambe iyagaa badanaya oo ragga kaga badanaya jannada laakiin marka hore yacni kagama badna ee daahirka xadiiska waxaa laga qaadanayaa inay raggu marka hore ay kaga badan yihiin saasaa laga qaadanaya waxaanay culammadu ka daliishadeen in waxa weeye ragga iyo dumarka in dumarku badan yihiin saas aawadeed baa markaa e, qaadiciyaad uu yidhi yacnii hadal macnihiisu yahay e, tafiirta aadam waxaa ugu fara badan dumarka ugu badan dumarka ayaa ugu badan waa sababta marka waxa tacadudkaba loo bannaynaayo oo markaa raggii inuu markaa guursan karo qof dumara wax ka badan adduunyada loogu banneeyey waayo haddaan loo bannayn lahayn dee dumar fara badani rag may heleen badnaanshaha dumarku ragga ka badan yihiin daraaddeed badnaanshaha ay ka badan yihiin daraaddeed marka mid kasta wuxuu yeelanayaa laba zawjo ayuu yeelanayaa oo markaa dumarkii adduunyada ah xuuralciintii kalena waa dheer tahay waana la qurxiyeyoo qaar aada u qurxsan weeye dhudhumadooda addimada waxaa laga arkayaa ama xoogga addimada muraayado kalead muddaa oo dhuuxii baa muuqanaya yacnii hilibkii iyo maqaarkii toonna qarin maayo dhuuxa lafaha ku jira ma qarin maayo yacni safaaga iyo siday u wirwirayaan iyo siday u nuurayaan wax iskhilaafa oo halujannaha dhexdooda ku sugani ma jiro wax isnacayba iyo cadaawada oo dhexdooda taallaa ma jirto laba isu cadhoonaya ma jiraan quluubtoodu waxay ka dhigan yihiin sidii qalbi qura ama shakhsi qura qalbigiisoo kaley ka dhigan yihiin waxaa laynoo tusaalaynayaa yacni sida inaba wax iskhilaafa iyo iskoorimaada iyo isnacayba midnaba aynugu jirin iyo wax asaraara xataa laba is asaraarayaa ma jiro laba isu cadhoonayaa ma jiro yusabbixuuna allaaha bukratan wa cashiya waxay u tasbiixsanayaan ilaahay gelin horeed iyo gelin dambeedba jannadii kama jirto qorraxi ma jirto haddaba haddayna qorrixi jirin bukratan wa cashiyan maxaa loo yidhi ama maxaa laga tilmaamayaa sababta loo yidhi waa maxay ahlucilmigu waxay yidhahdeen waxaa laga tilmaamayaa yacni qadarkii subaxnimada iyo galabnimadu ay lahayd yacni qiyaas wakhtigaasoo kale ah ayaa markaa laga tilmaamaya laakiin waxa weeye qorraxi kama jirto markaa jannada laa yarawna fiiha shamsan walaa zamhariira wax qoraxi ma jiraan waxay ku sugan yihiin iftiin iyo nuur bay ku sugan yihiin yacnii iftiinka intaan qoraxdu soo bixin ee salaadda subax ka dambaysa ee ay iftiinka iska tahay haddana markaa qorraxi ayna jirin oo kalea jannadu tahay yacnii iftiin waa tahay jawiga wakhtigaas marka waxa weeye salaadda subax dabadeeda ilaa intaan qoraxdu soo bixin waa wakhtiga adduunyada marka ugu fiicnaa xagga jawiga marka laga eegaayo yacni qaab noocaasoo kalea looga dhigaa marka tasbiixda iyagu waa wadayaan wakhti walba aayaddana waa laynoogu sheegay yusabbixuuna alleyla walnahaara laa yafturuun mana kala goynayaan xadiiskii kalena waata ku aroortay wa yulhamuuna atasbiixa waatakbiira kamaa yulhamuuna annafas waxaa lagu ilhaamiyaa tasbiixda iyo takbiirta subxaana allah iyo allahu akbar sida yani loogu ilhaamiyey yani markaa neefsiga yani sida adduunyadaba neefsiga laynoogu ilhaamiyo wax inaga mashquulinaya ayna jirin ayaa waxaa lagu ilhaaminayaa tasbiixdaas iyo takbiirtaas markaas kala goynaynin waxaanay u tasbiixsanayaan oo ilaahay u weynaynayaan oo subxaana allah iyo allahu akbar u odhanayaan waa taladud iyo macaansi ee mid sawaab iyo ajar yacni markaa lagu siinayo ma aha ama mid lagu kallifay ma aha miday ku dhibaatoonayaan ma aha yacni saasaa loo sahloo loo fudaydiiyey yani waxaa laynoo tilmaamayaa raaxada markaa jannada u taalla ay ku raaxaysanayaan dee la is yidhaahdo dumarkan badan say kala odhanayaan waxa markaa eh, la siiyaa quwa ayaa la siiyaa yacni ragga marka ahlu jannaha marka awood waxay u leeyihiin intaba marka waxaa inay isu maraan awood bay u leeyihiin marka waxaa la siiyaa xoog badan baa la siiyaa oo ay marka ku awoodi karaan ayaa la siiyaa jannadana marka waxaa mid aan yacni marka eh, yani markaa haweenay lahayn kuma jiro mid markaa jannada kuma jiro wa gabadh markaa waxa weeye nin aan lahaynna kuma jirto gabadh aan nin lahaynna kuma jirto kuwii aan adduunyada ku guursan ee mu'minaadka ahaa ee miday ku raalli noqoto ayaa loogu guuriyaa jannada gudaheeda hadday tahay tii saqiirtay hadday tahay tii weynayd ee markaa aan guursanin hadday tahay tii ay ninkii kala tageen kullu daalika waxaa loo guuriyaa miday ku raalli noqoto kuwii ragga lahaa ee raggii marka ay lahaayeen iyagoo raggii saa ulaa ay markaa saa ku dhinteen jannada hadday wada galaan waxaa ku soo aroortay axaadiista in markaa ninkeedii ay u sugnaanayso hadday dhowr nin isu martay almar'atu liaakhiri aswaajiha gabadhu waxay u sugnaatay ninkeedii ugu dambeeyey ayay u sugnaatay xadiis ku soo arooraa jira sheekh albaanina uu quweynaayo oo macnaha tilmaamaya ayaa jira waxaa dhici karta in lays yidhaahdo oo markii adduunyada la joogay eh, ragga iyo dumarka qaarkood oo isqabaa waxay ahaayeen qaar isku dhibaataysan marka inay ka bedelato haddii waxa weeye marka laga fiican yahay miyaynay markaa waxay noqonayn jawaabtu waxay noqonaysaa akhlaaqdii xumayd iyo marka qalloocii iyo wixii layskaga hor imanaayo dhan waa laga beddelayaa waxaa laga dhigayaa qaar wanaagsan ayaa laga wada yeelayaa oo isku raalli ah dabeecadihii ay iskaga hor iman jireen iyo waxyaalihii ay isku yacni markaa diidayeenna meesha waa ka baxayaan saas aawadeed ba ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen xataa dumarka waa loogu ducaynayaa allaahuma wasic mudklahu waakrim nuzulahu wa abdilhu daaran khayran min daarihi wa ahlan khayran min ahlih yani wa zawjan khayran min zawjih yani markaa saas oo kale yani marka waa loogu ducaynaya oo tabdiilku mar wuxuu noqonayaa buu ihi ibnu cuthaymiin mar wuxuu noqonayaa acyaanta iyo daatada marna wuxuu noqonayaa xagga sifaatka ayuu noqonayaa oo in xaggii sifaatka loo bedelo ayay markaa noqonaysaa sidaas yada ah ayuu ku tawjiihiyey sida aayad dambe labada tafsiir loo saaray yowma tubaddalu alardu ghayra alardi waalsamaawaat atabdiilu alacyaam baa mise waa tabdiilu sifaat yacanii culammada tafaasiirta waxay ka lahaayeen laba qowl maa cirarkii iyo dhulka laftoodii baa la beddelayaa cirar iyo dhul kalea lagu beddelayaa mise sifaday lahaayeen baa la beddelayaa sifadii iyadoo cirku cirkii yahay oo dhulkuna dhulkii yahay ayaa sifadii la beddelayaa miya culammada tafaasiirtu waxay ka lahaayeen laba qowl bay ka lahaayeen labada qowlba way ku fasireen marka wuxuu u jeedaa tabdiilu sifaat waa jirtaa in bedelaad laga soo qaado marka calaa kulli xaal waxaa laga yeelaa qaar isku raalli ah aan wax dhibi ku sugnayn waana la wanaajiyaa mid waliba wuxuu kakale ku dhibsanayay waa laga saaraa yacni markaa saas weeye mana ka xadiiskani tilmaamayo la ikhtilaafa baynahum wala tabaahum xadiiska boqoliyo saddexiyo toddobaatan can anas bni malikin radi allahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalam qaal ina fi ljannati la shajaratan yasiru araakibu fi dilliha mi'ata caam nabigu wuxu uhi calayhi asalaatu wasalaam ina fi ljannati la shajaratan jannada waxaa ku sugan geed baa ku sugan geedkaasoo yasiru raakibu fii dilliha uu soconayo ka markaa faraska fuushani fii dilliha hadhkeeda ayuu markaa hoos soconayaa ama hadhkeeda gudihiisa uu soconayaa mi'ata caam boqol sano ayuu soconayaa laa yaqtacuhaa xaalaanu goynaynin oo ka tallaabaynin harkaas geedkaasi leeyahay boqolkaas sano intuu baaxad ka qabo xadiidkanna waxa uu sheegayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam geed jannada ku yaalla oo weyn ayuu sheegaya geedka waxay culammadu yidhaahdeen waa tuuba geedka la yidhaahdo geedka tuuba la yidhaahdo oo tuubaaday culammada qaar ku fasireen inuu geed jannada ku yaallo sifadaa leeyahay culammada qaarkoodna waxay yidhaahdeen waa taaniisu atyab oo waxaa laga tilmaamayaa tuuba yacni in marka ay tahay wanaag badan baa u sugnaaday marka geedka jannada ku yaalla waa geed ballaadhan faraska dheereeyo ninka fuushan ee faraskii eryaya hadduu boqol sano hoos ordi lahaa geedkaas ama harkiisa ordi lahaa kama tallaabeen ma gooyeen waxaa looga jeedaa kama gudbeen harkaasi harkuunbuu ku dhex sugnaan lahaa boqolka sanaba intuu baaxad ka qabo intuu baaxad ka qabo marka qorraxi ma jirto waa innagii soo sheegnay oo jannada wax qorrax la yidhahdaa ma jirto marka yadaan qorrixi jirinba haddana laynoo sheegay dee hadhadh inay jiraan inay hadh jiraan markaa laynoo sheegay dee nuur baa jira nuurar baa jira marka waxa weeye wakhtiyada qaarkood nuurarka qaarkood ayaa markaa har samaynaya laga tilmaamaya laakiin wax qoraxa oo jannada gudaheeda jirtaa ma jirto sidaa laynoo sheegayna waynu u rumaynaa oo u ictiqaadinnaa mu'miniintana waxaa laynoogu sheegay inay heybka rumaynayaan wixii haybe loo sheego inay sidiisa u rumaynayaan marka waajibku wuxuu yahay in sidaa laynoo sheegay loo ictiqaadiyo loo rumeeyo ayaa markaa waajib ah geedkaasi waa geed harkiisu hadhac yahay oo waxa weeye markaa dee aad yo aad harkiisu u fiican yahay wadilli mamduud har fidsanna waa ta laynoogu sheegay qur-aanka inay ahlu jannuhu ku sugan yihiin har fidsan ayay ku sugan yihiin yacni saas weye halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk